بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التصريف الملوكي لأبي الفتح ابن جني كتاب كاس ayaan bilaabaynaa waa kitaab luqada qayb ka mida ku saabsan luqada carabiga funuunteeda way iska badan yihiin wuxuu ku saabsan yahay fannu tasriif ama haddii kale fannu sarfi sarfina waa la dhahaa tasriifna waa la dhahaa ayuu ku saabsan yahay kitaabka marka magaciisa waxaa la yidhaahdaa atasriifu almuluuki waa kitaab muujaz ah oo mukhtasar ah oo la soo gaabiyey waxaana iska leh abulfatxi cuhmaan ibnu jinni ninkaasaa iska leh sheekhaas baan marka tarjamadiisa ah oo musanifka ah waxyar baan ka taabanaynaa intaynan kitaabka bilaabin waxaa la yidhaahdaa abulfatxi cuhmaan ibnu jinni intaa marka wax ka dheerna lama hayo kunyadiisana waa la hayaa abulfatxi cuhmaan ibnu jinnina waa la hayaa laakiin nasab intaa ka badan lama hayo sababtuna waxay tahay waa nin farisi ah asalkiisa waa iiraani aabbihiis oo eh, jinni ah farisi aana ruumi buu ahaa kaana abuuhu jinni aabihiis oo jinni la yidhaahdo wuxuu ahaa mamluukan ruumiyan lisulaymaan ibni fahdin alasdi ninkaas sulaymaan ibni fahd la yidhaahdo buu wuxuu u ahaa addoon buu u ahaa marka waa nin ruumi ah asalkiisu jinni biljiimi ruumiyati carabiga haddee jiimkaas baa la akriyaa laakiin markii eh, luqada roomaanka marka la fiiriyo wuxuu u udhaxeeyaa jiim iyo qaaf iyo kaaf buu udhaxeeyaa marka waa meesha jinni laga dhaho asalkiisa marka saasuu ahaa abulfatxi cuhmaan ibnu ginni saasaa lahaa laakiin luqadda carabiga dee wax gaal la yidhaahdo kuma jira marka jinni baa la iska dhahaa wa tacnii bilisaani ruum bilisaani ruum ayaga luqadooda marka jinni waxay ka tahay kariimun ow nabiilun ow cabqariyun saasay ka dhigan tahay nin qiima leh bay ka dhigan tahay wulida bnu ginni fi lmowsil wuxuu ku dhashay ciraaq magaalada mowsil la yidhaahdo sanadku markuu ahaa talaahu mi'atin wa halaatiina taqriiban saddex boqol iyo soddonkii oo hijiriyada wa caasha fiiha mowsil buu ku noolaa ilaa an laqiya abaa caliyin alfarisi ilaa markii dambe uu la kulmay abuu caliyin alfarisi fii ixdaa ziyaaratihi almowsil booqashuu marka ku imaan jiray magaalada mowsil la yidhaahdo siyaaraadkiisii mid ka mid ah bay labadoodu kulmeen fa saxiibahu abulfatxi wuu la saaxiibay wa laazamahu wuxuuna la joogay arbaciina sanatan afartan sano buu ag fadhiyey oo cilmiga uu ka baranayay marka abu caliina alfarisi waa nin luqawi ah oo tasriifka iyo naxwaha labadaba cabqari ku ah ninkaas buu marka uu ka faa'iidaystay afartan sano uu la joogay wa saara calaman yaftakhiru bicilmihi wa camalihi laa biaslihi wa faslih wuxuu noqday ibnu jinni jabal buu noqday oo cilmigiisa iyo camalkiisa ku faana laakiin aan ku faanin abtirsiimihiisa iyo meesha uu ka soo jeedo kuma faani jirin marka qofku waxa faan u ah lafaha maahane waxa faanka u ah waa cilmigiisa iyo camalkiisa lafaha aa ku faanayn daday lafa u ahaayeen adiga laakiin lafa la imood dadkaas tagay way dhinteen waxaa la rabaa qofka marka waxa uu ku faanay inay noqdaan bicilmihi wa camalihi laa biaslihi wa nasabihi wa xasabihi inuu ku faano lama rabo faan u noqon maydo intaqala ibnu jinni min almawsil ibnu jinni mowsil buu ka soo wareegay waittakhada baqdaada lahu watanan magaalada baqdaad la yidhaahdo oo caasimadii ciraaq ahayd buu waddan ka dhigtay meeluu deegaan buu ka dhigtay alwatan waa deegaan waltaqaa fiiha bimajmuucati min ashuyuukh rag badanoo culamo u la kulmay oo uu ka mid yahay abuu bakrin moxamed ibnulxasan ibnu yacquub alcabtaar waxaa kale oo ka mid ah oo dee taclab ardaygiisa ahaa abulfaraj alasfahaani ninka la yidhaahdo buu kula kulmay saaxibu alaqaani marka kitaab haddee macruuf ah alaqaani liabilfaraj alasfahaani oo mujaladaad fara badan ah waana kitaab adab ah ninka iskale buu la kulmay yaro kale waxaa ka mid ahaa marka haddii aan ardaydiisa wax ka soo qaadanno abulxusein moxamed ibnu cabdilaahi ibnu shaahaweyhi ninka la yidhaahdo iyo cabdusalaam ibn alxasan ibnu maxamed albasri iyo abulxasan cali ibnu cubayd asimsimi iyo abulqaasim cumar ibnu thaabit athamaaniini ninkan dambe abulqaasim wuxuu ka mid yahay ragga sharxay kitaabka hadda aan akhrinayno atashriifu almuluuki ragga sharxay buu ka mid yahay kitaabkan marka wuxuu leeyahay laba sharax ilaa inta hadda la haayo laba sharax oo kalena way jireenaa la yidhaahdaa laakiin labadaas sharax lama haayo way lumeen tubtii lumay bay bay galeen laakiin labada hadda la haayo midna waxaa iskale abulqaasim cumar ibnu thaabit athamaaniini oo nin indhoola ahaa ibnu jinniina ardaygiisa ahaa kitaabkiisuna waa midka hadda aan tarjamadiisa ka akrinayno waxaana la yidhahdaa sharxu tasriif baa la yidhahda magacaas uu bixiyey marka ayaan dhexaa la daabacay kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii baa la daabacay nin baa marka maajister ku qaatay daabacadiisa yacni waxaan ula jeeda taxqiiqiisa uu taxqiiqiyey darajadaas buuna uu ku qaatay marka si fiican buuna u taxqiiqiyey sharaxaas marka uu leeyahay sharaxaas sharax kaloo ka qiimo badanaa jira oo uu iska leeyahay nin la yidhaahdo ibnu yaciish saaxibu sharxi lmufasal oo uu taxqiiqiyey kitaabkiisa nin la yidhaahdo fakhrudiin qabaawa oo oo suuriyaan ah marka kitaabkaas daabacadiisu way horeyday kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii meelahaasaa la daabacay marka haddii la raadraadiyeyna nusqooyinkiisa hadda wax badan lagama haayo leannu waxooga waa la raadraadiyey hal nusqoo keliyaa laga soo helay marka haddii laakiin way dhici kartaa syria iyo masar iyo meelaha hadii laga raadiyo nusqooyin kale in laga heli lahaa way dhici kartaa labada sharaxna sharxaasaa muhiimsan isagaana ku aqoon badan cilmigan waxyaabaha kale uu kugu muhiimsan yahay waxaa ka mid a ah kitaabka abulqaasim cumar ibnu thaabit athamaaniini waa kitaab isku dhex jiroo wada socda matni iyo kalama laha sharax waa uun waa fahme baabkuu sharxa waa la fahmaa laakiin hadalku waa uun hadalkiisii laakiin kitaabkaas wuu kala qaadan yahay markaa wuxuu leeyahay eh, qaala almusanif buu dhahayaa ama qaala bnu jinni buu leeyahay kadibna qaala shaari kadibna warkiisii buu halka ku keenaa wuxuu dhintay marka ibnu ginni wuxuu dhintay lileylatayni baqiyata min safar ayadoo laba habeen bishii safar ay ka dhiman tahay sanata tnatayni wa tisciina wa alaatimiyatin saddex boqol iyo sagaashan iyo labadii min alhijra ayuu ibnu jinni uu dhintay marka qarnigii afaraad oo sideed sano ay ka dhiman tahay alqarnu raabic alhijri oo waxyar ay ka dhiman yihiin kutub badan buu marka uu ka tegey kutubta marka loo daabacay ibnu jinni ilaa laankan waxaa ka mid ah alalfaad almahmuusa waxaa kale oo ka mid ah tasriifu lmuluuki waa mid kadda aan hayno iyo tafsiiru urjuusat abinuwaas abunuwaas hadde waa shucaradii wuxuu ka mid yahay oo muwaladiinta ahaa urjuuzo uu leeyahay tafsiirkeeda iyo tafsiiru diiwaan almutanabbi saddex saddex mar buu weliba diiwaan abitayib almutanabi saddex sharax buu saaray waxaana ka muuqata marka ibnu jinni inuu la dhacsanaa ninka la yidhaahdo abuayib almutanabi shaacirkaas inuu la dhacsanaa marka wuxuuna ahaa de ninkaas abuayib almutanabi nin dood badani ay ka taagan tahay dadka qaarkoodna aad ay u dhaleeceeyaan dadka qaarkoodna cirka ay mariyaan xaqiiq ahaan hadde nin shaacira wuu ahaa oo la dhihi karo shaaciru haadihi luga buu ahaa nin xakiima buu ahaa dad badan oo colaad u qaadana wuu kasbaday sababta marka colaadda loogu qaadayna waxay nin xoogaa wuxuu ahaa isla weyn buu ahaa isla weynidu marka dadka way nacsiidaa qofka xoogaa hadduu isla weyn yahay dad badan oo wuxuu kasbadaa oo necbaada ayuu kasbadaa marka inuu isla weynaana dee way ku jirtaa gabayadiisa oo dhan way ka wada muuqataa masalan wuxuu leeyahay gabayadiisa waxaa ka mid ah غayrii biakari hada annaasi yanqadicuu in qaataluu jabunuu aw xaddatsuu shajucuu wuxuu leeyahay dadka intaan aniga ka ahayn dadka adduunyada waktiga jooga ku kadsoomaan buu yidhaahday marka aniga laga reebo dadka intooda kale hayrii marka aniga laga raabo biakari haada annaasi dadkan badankooda yanqadicuu way ku way way wuxuu yidhaahday way ku kadsoomaan in qaataluu jabunhu haddii way dagaalamaynaa dhahan waa fulayaal buu yidhi oo xadasuu hadday sheekeeyaanna shajucu waa geesiyaal markay warramayaan waa geesiyaal buu yidhi hadday dhahan waa sheekeeyaynaana anaa geesiyaal haddii waa dagaalamaynaa waa fulayaal waxaa kale oo ka mid ah marka uu isfaanina waxaa ka mid ah inuu leeyahay ayu maxallin artaqii ayu cadiimin attaqii wa kullu maa qad khalaqa allaahu wamaa lam yakhluqi muxtaqarun fii himmatii ka shacratin fii mafraqi buu yidhi meeshan meesha ka sarraysoon sii aadaa waa xaggee buu yidhaahday qofka cadiimka ah oo aan ka cabsanaa xaggee joogaa waxa ilaahay uu abuuray horay uu abuuray iyo wuxuu hadda kadib abuuri doono oo weli aan hadda adduunyada aan imaanin muftaqarun fiihi mati aniga agteeda waa ka liitaan buu yidhi ka shacratin fii mafraqi haltin oo wuxuu yidhahda madaxayga dhexdiisa ku taalla waxba igama dooriyaan buu yidhi agteeda waxba kama aha yani dad saasay uu leeyahay markuu gabayadiisa ammaanaa waxaa ka mid a gabayadu uu ku ammaanay inuu yidhaahday ana aladii nadara alacmaa ilaa adabi wa asmacat kalimaatii man bihi samamu wuxuu ihahday aniga suugaanteeda ninka indhoolaha ah waa u jeedaa buu ihahda waa arkaa waa nin indhoola ah jooguhu aniga suugaanteeda wuxuu hi intuu la soo baxo buu daawadaa wa asmacat kalimaatii man bihi samamu ninkii dhagoolaha ahaana wuxuu yidhaahday ereyadeyda waa maqlay buu yidhi awlna dhagoolu ahaa aniga kalimaadkayga laakiin wuxuu hi dhagtay waa dhaceen yacni qiimaha ay leeyihiin dartay waxaa kale oo uu gabayadiisa ku ammaanay waxaa ka mida ah beyt uu leeyahay wama dahru ilaa min ruwaati qasaa'idii idaa qultu shicran asbaxa dahru munshida buu yidhi adduunyada oo dhan wuxuu yidhaahday qasaa'idayda iyo gabayadayda ruwaad bay u yihiin waa wariyaan wama dahru ilaa min ruwaati qasaa'idii idaa qultu shicran haddaan gabay tiriyo asbaxa dahru munshida waxa dunida oo jooga oo dhan wuxuu yidhi gabaygaas bay isu meeriyaan ayaa gabaygaas wuxuu idhaahday qofba qofka kale u meeriyaa marka gabayadeeda ayaga dhan xambaarsan yihiin buu leeyahay wax kale meesha kuma hayaan nin marka shaacir ah xaqan wuu ahaa marka abuayib almutanabi dadkii la dhacsanaa waxaa ka mida ibnu jinni marka diiwaankiisa saddex sharax buu saaray marka diiwaan abuayib almutanabi waa madbuuca de waa la daawacay saddex sharax buu saaray midna kabiir midna sakiir midna mutawasit buu ahaa saddexdaba marka waa waxaa laga daabacay marka awsadka iyo sakiirka labadaas laakiin kabiirkii lama daabacin marka tafsiiru diiwaan almutanabi baa la yidhaahdaa ninkaas marka abutayib almutanabi nin muwallad uu ahaa naxwaha iyo sarfiga degabayadiisa looma deliishado nin muwallad ah muwallad macnaheedu waa markii dadkii luqadooda ay fasaahaday shucaradii waktigaas joogtay muwalladiinta looma deliishado xagga naxwaha iyo sarfiga laakiin macaanida iyo xikamta iyo haddii laguma gaaro ayaan dhexe baa nin camiid u ahaa kuliyatu alluga alcarabiya fi jaamicati alashar oo taaha xusein la dhihi jiray nin dhoolaan u ahaa in badanoo dad ka mida in yaqaanaan way dhici karta taaha xusein baa la dhihi jiray marka nin wuxuu ahaa afkaarta reer galbeed si aada u cabsan faransiiska wax lagu soo baray waxaa marka lasoo cabsiiyey waxaa ka mid ahaa abutayib almutanabbi inuu yahay nin aan nasab lahayn laa nasaba lahu nin inuu ahaa wecel ah shicirkan oo loo nisbeeyey ninka la yidhaahdo oo mucallaqaadkan dhammaantood oo ka mid tahay mucallaqada imruulqaysna asal ahaanteedaba inaysan gabayo iyagu ay tiriyaan inaysan ahayn wax shicir jaahili la yidhahdana inuusan bajirinba asal ahaantiisa nin waagii dambe bacd alislaam joogay baa isku aadaadiyuu yidhaahday kadibna midna darafa nin la yidhahdo u tiiriyey ninna imruulqays nin la yidhahdo u tiiriyey midna labiid buu u tiiriyey ninna acshaa buu u tiiriyey ninna zuhayr buu u tiiriyey wahaa kadaa khalaf alaxmar baa la dhihi jiray yuu yihi marka ninkaas nin wuxuu ahaa buu yidhaahday cabqari ah ujeeddada marka uu leeyahay waxay tahay waxaa ogtihiin luqadda carabiga diinkao dhanaa ku dhisan haddii marka la baabi'iyo gabayadaas loo daliishana aayaadka qur-aaniga tafsiirkooda iyo axaadiista iyo gabayadaas ilan waa loo daliishadaa soo ma aha gabayadaas oo dhan hadday meesha ay ka baxaan macnaheedu wuxuu yahay diinkii baa la burburiyey ujeeddada uu leeyahay marka waxay ahayd abuayibna uma socon imrulqays iyo khalaf midna uma socone ujeedadiisu waxay ahayd luqadda carabiga inuu baabi'iyo kalsoonida dadku ay ku qabaan aladab alcarabina inuu meesha ka saaro sidaana markaa diinku uu ku baabao laakiin ilaahi baa wuxuu usoo saaray nin ardaydiisii ka mid ah isaga ardaydiisii oo jaamacadda ragga dhiganaya oo maxamuud shaakir la dhihi jiray baa ilaahay usoo saaray marka kutub fara badan buu ku qoray kutubta uu ku qoray waxaa ka mida ah kitaab la yidhaahdo almutanabi mutanabi keliya ugaga sheekayna iyo wuxuu ku haystay marka dhowr kitaab buu eh, uu daabacay oo uu qoray waxaa kaloo kutubtiisa ka mid ah tafsiiru macaani diiwaan almutanabi lakiin inuu yaha dhici karta alkhaatiriyaat iyo kitaab kaloo la yihahdo alkhasaa'is waa kitaab marka muhiim ah iyo siru sinaacati alicraab isna sidoo kale waa kitaab muhiim ah iyo kitaab uu leeyahay oo la yidhaahdo allumac fi luga alcarabiya weliba gaar ahaan naxwaha kutubtaas baa marka ka mid a ah. waxaa kaloo ka mid a ah kitaab la yidhaahdo almuqtadab oo uu uga sheeko isimka mafcuul ee hulaasiga ee muctalulcaynka ah sida maquul iyo mabiiciyo marka waa waraaqo kooban waa la helaa waana la akristaa almuqtadab baa la yidhaahdaa almuqtadaf fi smi lmafcuul min ahulaafi almuctal lilcayn baa lahaa almunsif waa kitaab sharax ah oo uu saaray kitaab uu iska leeyahay abu cuhmaan almaazini oo la yidhahdo tasriifu almaazini sharax uu saaray baa munsif la yihahda asna waa la helaa madbuuc waaye intaas marka tarjamadiisii haddii aan baxno kitaabkii baan bilaabaynaa bismi illaahi araxmaani araxiim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذه جمل tani waa jumlooyin buu yidhi jumashaasoo jumalun waa jumla oo la jamciyey tani waa jumlooyin jumashaasoo min usuuli tasriifi tasriifka qawaaciddiisa ka mid ah tasriifka ama sarfiga qawaaciddiisa ka mid ah jumashaasoo yaqrubu ta'ammuluhaa fiirfiirinteeda iyo eeg-eegiddeedu ay dhowdahay yacnii aan fiiro dheer iyo fiiro badan kaaga baahnayn uu ka wadaa oo haddii asaa u fiirido ujeeddada laga leeyahay isla markii ah garane aa ah fahmee wa taqillu lkulfatu culayskeeda iyo dhibaatadeeduna uu ku yaryahay calaa multamisi alfaa'idati minhaa qofkii faa'iidada ka raadiya ayada qofkiis yidhaahda faa'iide ka raadsana dhibaato badan uusan kala kulmaynin qaliil jumashaasoo qaliilatul alfaadi ereyadeedu ay yar yihiin kahiiratu lmacaani macaanideeduna ay badan tahay ereyada marka ereyga haddii uu dhowr macno wato iijaaz baa la dhahaa marka ereyadu haddii ay yar yihiin macaanidoodu ay badan tahay markii balaaqada la joogo haddii iijaaz baa la dhahaa marka wuxuu ihi ereyaduna way yaryihiin macaanidooduna ujeedooyinkooduna way badan tahay macna tasriif buu yidhi macnaa qowlina tasriif tasriif markaan leenahay waxaan ka wadnaa almacnaa wuxuula jeedaa waxaan uga jeednaa huwa wuxuu yahay macnahaasi an taatiya waa inaad u timaado ila alxuruufi alusuuli xuruufta usuushaa ah waa inaad u timaaddo fatatasarafa fiihaa xuruuftaas usuusha ahna aad maamusho ayada biziyaadati xarfin xaraf adoo ku siyaadinaa aada ku tasarufto xurufta usuusha ah haduu imaan haddee usuul waa kuwii aan dhihi jirnay mujaradka mujaradna waa lahaa xuruuf usuulana waa lahaa mujarad iyo masiidna dowraan usoo kala barannay xurufta marka usuusha ah baad u imaanee waad ku tasarufee waa maamule oo maxaa ku maamule inaad xaraf ku siyaadiso tusaale ahaan kahura xuruuftiisa oo usuusha ah waa saddexdaa soo ma aha kaafta iyo taada iyo maxay raada ah haddii la rabo in la yidhaahdo hadda kahura wuu batay waa laasime haddii macno kale laga rabo oo ah wuu badiyey isagoo sidiisa macnahaas ma faa'iideyn karaa mise waa in wax laga bedelo dhismihiisa waa in wax laga bedelo macnihii kahura macno aan hayn baa markaan la rabaa soo ma aha maqsadkii maqsad aan ahayn baa la rabaa muraadkii muraad ahayn baa la rabaa waa in marka la bedelo dhismihiisa la bedelo waxna lagu siyaadiyo oo la yidhaahdo aktara ama kathara in la yidhaahdo in sidaas la yidhaahdo maahan macnahan markaa lama faa'iidayn karo hadda marka waan ku tasarufnay oo waxbaan ku kordhinay sooma jeediin ama haddii kale waxaan rabnaa inaan nidhaahno waa kii wax badiyey macnahaas baan ka rabnaa waa inaan kaafir dhahno ama mid khayrkiisu uu fara badan yahay kowthar ama wax badan kaiir kowthar markaan leenahay waa baan ziyaadina haddii la socba waxbaan waa ku tasarufaynaa kaiir markaan leenahay yaa baan ziyaadina xuruuftii usuusha ahayd oo kaaftii taday ra'da ahayd tasarufkeedii baan wadnaa marna waaw baan ku ziyaadinay marna ya marna alif baan ku ziyaadinay marna saddex baaba ku ziyaadinaya waxaa leedahay istaktara saddex baa ku ziyaadisay marna miin baa ku siyaadinao waxaa leedahay mukthir wa hada huwa atasarufu fiiha biziyaadati xarfin aw taxriifin ama aada ugu tasarufto taxriif taxriifintaani marka waxay ku cadfan tahay ziyaadati bay ku cadfan tahay biziyaadati xarfin xaraf adoo ku kordhinaan aada ku tasarufto ow taxriifin ama aada ugu tasarufto bedelid bidarbi noocna aada ku taxriifido oo min duruubi takyiiri oo takyiirka noocyadiisa ka mid ah ama wax ku kordhin mayside waxbaad ka bedele wax ka bedelidaasoo marka taxriif noqone wax ka bedeliddu maxay noqon kartaa in xuruuftiisii mid ka mida la bedelo sida qaalo alifteeduba ay bedel uga tahay waawdi waa nooc tashriifka ka mid ah taqyiir baan samaynay soo maaha xaraf baan bedelnay xaraf kalean ku bedelnay waa darbun min duruubi taqyiir ama taqyiirku wuxuu geli karaa xuruufta maaani xarakaadku geli karaa sida yaquulu oo asalkeedii yaqulu ay ahayd wawdii baan soo naqlinay qaabtaan usoo naqlinay waa darbun min duruubi taqyiir marka taqyiirka waxaasoo dhan way soo hosgeli karaan waxaa kaloo taqyiirka soo hosgeli karaa xadafkana wuu soo hosgeli karaa jaritaanka kelimadan tusaale ahaan akhawun bay ahayd waawdii baa jartay akhun baa tidhi waa darbun min duruubi taqyiir waaye fadalika kaasu watasarufu fiiha waa maamulitaanka watasriifu laha iyo rogrogiddeeda naxwu qowlika adoo yidhaahdo daraba fa haadaa mihaalu lmaadi marka aad rabto inaad tidhaahdo waxbuu garaacay waa macno soo maaha daraba baa leedahay macnahaas midaan ahayn inaad muujido marka aad rabto fain aradta almudaarica haddaa rabto mudaarica waa macnihii hore macno aan ahayn haddala soco maqsadkii hore maqsad aan ahayn baa rabtaa daraba makuu muujin karaa marka ma muujin karo in wax laga bedelo yad qulta waxaa leedahay yadribu wuu garaaci doonaa ama hadduu garaacaa aw isma alfaacil ama haddaa rabta isim faacil oo ah dhacdadii iyo axadkii dhacdada sameeyey haddii aad rabto waa macno kaloo saa'id hadda la soco qulta waxaa leedahay daaribun daarabun inuu iduqara sooma aragtis daaribun baa ku saxe ra-du way hoos dhigan tahay ilaa waa isim faacile eh. qulta waxaa leedahay daaribun baa dhehe aw ilmafcuula isim mafcuula rabto qulta waxaa leedahay madruubun mid la garaacay waa macnihii kale macno aan ahayn aw ilmasdara masdar haddaa qultu waxaa qulta waxaa leedahay darban garaacitaan waxaasoo dhan hadda waa macaani kala duwan miyaysan ahayn soo macaani kala duwan ma aha marka daraba macaanidaas kala duwan ma muujin kartaa ma muujin karta hal macnay muujin kartaa see marka macaanidaas kala duwanoo aan laga maarmin ilaa isim faacil lagama maarmo soo maaha isim mafcuul lagama maarmo masdar lagama maarmo uu garaaci doonaa oo mustaqbal ah lagama maarmo dadka wadahadalkooda aysan uga maarmin macaanidaas iyo maqaasidaas aysan ka maarmaynin waxay ku imaan kartaa marka in kelimadii usuusheedii tasaruf lagu sameeyo aw ficla maa lam yusama faaciluhu midkii faacilkiisa aan la sheegin ficilkiisa hadaa rabto qulta waxaa leedaa duriba waa la garaacay waidaa aradta haddii aa rabto aragtadan uu ku daldala hadde waa macaanidii la socayaa kelimada macaanideedii buu kuu sheegayaa waidaa aradta hadda aradtu ana alficila ficilka kaana akara min waaxidin inuu hal qof ka badan ka dhacay calaa wajhi lmuqaabala ayadoo la isdhaafsaday waxbuu kuu geysa waxbaa u geysatay qulta waxaa leedahay daaraba zaydun camran zayd iyo camar way isgaraaceen zayd baa camar la fiirtamay waa isfeereen labadooda faidaa aradta haddii aa rabto annahu istadaca darba ay dalaba adarba inuu codsaday garaac hala garaacuu yidhi haddii aa rabto inaad tidhaahdo qultu waxaa leedahay istadraba sidaasaa dhaheen fain aradta haddaad doonto annahu kahara darba inuu garaaca dhowr mar ku celceliyey qulta waxaa leedahay wa kararahu kusoo celceliyey qulta waxaa leedahay daraba saasaa dhahee facalana de tafsiirkaas bay muujin jirtay daraba fain aradta haddaa rabtu annahu kaana fiihi darbu garaaca inuu asaga naftiisa ka dhex dhacay fii nafsihi naftiisa dhexdeeda maca ikhtilaajin isku dhicdhicid wa xarakatin iyo dhaqdhaqaaq qulta waxaa leedahay idaraba idaraba macnaheed waa maxay asagiiyaa isku dhacdhacay waaye daraba macnaheedu wuxuu yahay shaygiiba isku dhacay yacnii daraba bacduhu bacdan qaarkiis baa qaarka kale ku dhacayaa laga wadaa iftacalabuu markeedii hore wuxuu ahaa id taraba kadibna ta'dii waxaa loo bedelay maxay da baa loo bedelay sababta loogu bedelayna maxay tahay faaul kelimaha wuxuu yahay e faaul kelimaha daad ah wa calaa haadaa caamatu tasarufi midkaan aan soo sheegnay buu tasarufka badankiisu uu ku dul sugan yahay fii haada anaxwi midkaan wax la mid ah oo min kalaami alcarabi hadalka carabtiisa ah hadalka carbeed ah hadalka carbeed tasarufkiisu sida aan kuu soo sheegay buu badankiisu ku socdaah uu fa macna tasriif tasriifka ujeeddadiisu waxay tahay huwa maa araynaaka oo waxaan ku tusinay min atalacubi oo ah in lagu cayaaro bilxuruufi alusuuli xuruufta usuusha in lagu cayaaro lagu cayaaro wuxuu ka wadaa in la rogrogo limaa liajli maa kii dartiisna loo rogrogo loogu cayaaro yuraadu fiiha xuruufta usuusha ah laga rabo oo min almacaani macaani ah ila xuruufta usuusha haddaan la rogrogin macaanidii aan sheegayna lama heli karo macaanidaasoo almufaadati minhaa ayadaa wax looga faa'iideeya dadka dadka wax loogu sheego iyo wakayri daalika iyo macaanidaas kayrkeed oo ma dhici kartaa tasriifka oo xuruufta nusuusha ah lagu sameynaa inuusan macaani faa'iideynin ma dhici kartaa ma dhici kartaa way dhici kartaa maxaa keenaya maxaa ka mid ah ilxaaq oo kalaa ka mid ah ilxaaq soo nooca tasriifka ka mida ah soo maaha ilan kelimadii baa wax ku ziyaadisay xaraf baa ku ziyaadisay ziyaadadaas aa ku ziyaadisay liziyaadati macnan yustafaadu minhu ma aha ilan xarafkan la ziyaadiyo ilxaaqa loo ziyaadiyo macno dheeraada sooma kordhiya soo ma aha marka wakayri daalika iska wadaa faidaa qad habata maa qadamnaa waxa aan soo hormarinay hadduu sugnaado buu yidhaahday hadduu sugnaado falyuclam ha la ogaado ana atasriifa yanqasimu inuu qaybsamo ilaa khamsati adrumin shan nooc anwaacu tasriif buu yidhi litasriifi tasriifka khamsatu adrumin shan nooc baa u sugnaatiye waxay tahay ziyaadatun badalun xadfun tagyiiru xarakatin aw sukuunin idqaamun adqaam inuu leey sooma aragtid idqaamun baa laga rabaa idqaam dhammaantoodna hadda imaan doonaan haddii ilaah yidhaahdo shantaa nooc keliya miyaa tasriifku mase noocyo kalaa jira waa badan yihiin tasriifka anwaacdiisa laakiin shantaanuu rabaa asaga inuu ka hadlo waa intuu asagu inuu ka hadlo laakiin tasriifka noocyo badano uusan ka hadlin baa ku jira maxaa ka mid ah waxaa ka mid a ah baab la yidhaahdo altasqiiq waxaa ka mid a ah jamcu taksiirka waa nooc tasriifka ka mid ah waxaa ka mid ah alwaqfu waxaa ka mid a ah iltiqaau saakinayn baa ka mid ah anwaacdaas oo dhan waa nooc tasriifka ka mid ah oo maca dalika hadan ka muusan hadlin marka shanta uu rabo isagu waa shantan keliya ilaan kitaab mukhtasar ahe aziyaada buu yidhi axrufu ziyaada xuruufta ziyaadada axrufu ziyaada xuruufta ziyaadada casharatun waa toban wahiya waxay tahay alhamzatu waalalifu attaau assiinu allaamu almiimu annuunu alhaau alwaaw alyaa waa tobankaas wa yajmacuhaa xuruufta tobankaa waxaa soo uruurinaya qowluka hadalkaaga aad tidhaahdo alyawma tansaahu maantaad iloobi doontaa alyawma maanta tansaahu waa iloobi doontaa tobankii xaraf baa iskula jira wakadalika waxaa la a qowluka sa'altumuuniihaa waad i weydiisateen ow misna aad tidhaahdo hawiitu simaana gabdhaha cayilan baan jeclaaday hawiya hadday tahay oo faciile ay tahay bimacnaa cashiqa wa axabba wuu jeclaaday laakiin hawa haddii ay tahay bimacnaa saqata waay waa dhacay labadooda maadina way kala duwanta labada mudaaricna waa kala duwan yahay hawiya mudaariciisu yahwaa buu ku imaanaa laakiin hawa mudaariciisu yahwii buu ku imaanaa mid kasta qiyaaskiisii buu ku socdaa hadda saddex buu noo sheegay soo maaha alyawma tansaahu iyo sa'altumuuniiha iyo hawiitu simaana waxaa kaloo lagu jamciyaa aslamanii wataaha na waa lagu jamciyaa aslamanii wataaha waxaa kaloo lagu jamciyaa maa sa'alta yahuunu na waa lagu jamciyaa waxaa kaloo lagu jamciyaa hum yatasaa'aluunna waa lagu jamciyaa kaa doonta isticmaal marka falaka alkhiyaar wa yuxkaa waxaa la soo wariyay ana abalcabaas abulcabaas almubarid sa'ala inuu weydiiyey abaa cuhmaan abuu cuhmaan inuu weydiiyey abuu cuhmaan almaasini buu wuxuu weydiiyey can xuruufi ziyaada xuruufta ziyaadada fa anshadahu abuu cuhmaan abuu cuhmaan wuxuu u mariyey ninka la yidhaahdo mubarid inshaadku waa marinta gabayga la mariyo hawiitu simaana fashayabnanii wamaa kuntu qidman hawiitu simaana buu yidhi hawiitu simaana gabdhaha cayiilan waan jeclaystay buu ihi fashayabnanii ciray iga soo saareen ol ciro ma aanan lahayn buu ihi ciraa iga soo baxday wamaa kuntu qidman ay qadiiman waagii hore ma aanan ahayn hawiitu simaana gabdhaha cayiilan oo dhaqan mid jecel ma aanan ahayn buu yidhi ma jeclaa waagii hore haddaan jeclaaday jacaylkoodiina wuxuu leeyahay cir eh, keenay fa qaala lahu abulcabaas buu wuxuu ku yidhi abulcabaas baa wuxuu ku yidhi abulcabaas almubarid baa hadlaaya wuxuu la hadla abu cuhmaan almaasin aljawaaba aljawaab waa mafcuul bihi ah oo ficilkiisuna meesha uu ka xadfan yahay aljawaaba ay haati ljawaaba ay jawaabtii keena ay gabyin anige qaala wuxuu yidhi qad ajabtuka dufcatayni laba mar baan kuu jawaabay buu yidhi laba mar baan jawaabta ku siiyey yacnii qowlahu hawiitu simaana laba mar buu ugu soo celiyey soo ma aha hawiitu simana haddana hawiitu simana mar labaad buu ugu soo celiyey laba mar amarka kuu jawaabay uu yidhi ee adigaa fahmi waaye wallaahu aclam halkaas ku jawaabaan haweytu muu soo celinaa haweytu wax jira maaha dufcatayn ilaa mar